الحمdu للh نحمdه ونsتaعiنه ونsتغفiره ونعuudu باللh min شhروuر أنفuسina وmin سيئaaتi أعmاaلina maن يهده الlه falaa مضل لah وmaن يضلل falaa hadiيa lah وأشhهadu أn laa إilaaha إlا الlه وaxdah laa شharيika lah وأشhهadu أنa محamada cabdه وrasuuله اllahuma صل عlى محamد وعlى آlه وأصحاaبه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد وأفردي الكسر فيma من wrث وولي wrm wrqta ومiqta mع وفiqta xulا وثقta mع wry المqxوها وأdin كسرا لعayن مضارع يلي فاعلا dlwaawi faaan wilyacaynan ow ka ataa kada lmudaacafu laaziman kaxana وضم عينا معاده ويندور ذا كسر كما لازم ذا ضامن احتملا فذو التعدي بكسر حبه واعذا وجين هر وشد عله لا وقد تقاطع ونام واضمما مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا حبت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 la dhisidiis haddee sharxa wuxuu ka soo bilaabana facule sharxeedii ila facule sharxeediyaa noo dhimanay waa isku akhrayna sida u qorayaan u wadayna binaau lmudaarici mudaarica la dhisidiisa min facule facule xaggeeda laga dhiso kaa'inun calaa yafculu yafculu korkeedu ahaaday mudaaric marka faculo laga dhisaa yafculu ku imaanaa bidami lcayn caynta la godideeda xaala yafculu uu ahaaday fiihimaa filmaadi walmudaaric la godo wadaalika tusaalihii naxwu sharufa sharafuu yeeshay yashrufu sharafuu yeelanaa wadarufa dhug uu yeeshay ama caqliyuu yeeshay yadrufu caqliyuu yeelanaa walam yeji facula kuma imaan calaa kayri daalika sidaas waxaan ahayn shaad male wey warku ka gudo saasuu ku dhammaada sharxii facula intaasuu kuugu sharxay waaye asaga aabbihiis intuu sheegay xaggan uma dhaafo xaggan uma dhaafo sida badan sida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 wa ba'isa waa baasaystay qofkaas waa baasoobay yab-isu waa shaadkii yab-isu waa baasoobaa waa yab-asu waa qiyaaskii yuqaalu daalika sidaasaa la yidhahdaa saaa idaa saaa marka uu xumaado xaalu xaalkiisu waa yaisa waa quustay dheh wa yaisa waa quustay yey isu waa quusana waa shaadkii waa yey asu waa quusana yuqaalu daalika sidaasaa la yidhaahdaa inqaaca idanqaaca markuu go'o amaru hididiilkiisa yo isa laba macno leh mar waxay tahay qofka hididiilkiisa yaa go'ay marna waa calima waa ogaaday weeye is labadii macnuu ku bara kii koobaad markuu ku bara ku yidhi wayo isa shay shaygii ogaaday calimahu waa ogaadaa jirto ku yidhi saas la soco wa minhu waxbaa ka midaya ah isagoo macnaheedu ogaal yahay afalam yaysi ladiina dadkii miyaysan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 in kelimad macnaheeda lagu fasira loo keenay ee kelimadda meesheediiy xukunkeedu ku jira ma garatay jabuna yajbunu aan leenahay saas wey wa fi shay waxaa kaloo la yidhaahdaa wa fi shayi shaygii wahala canhu waa halmaamay yuqaalu daalika saasaa la yidhaahdaa nasiyahu idaa nasiyahu markuu halmaamo nasiya mudaariceeda si yansaa oo maxaad u keenta shaadkiina kuma jirto waa saas wey dadaa shaadka intaad wado wax alla wax arkaan shaaday ku keenay macnaa hurdaayahan sheega waa kaas hurdaayahan mooda mid indhaha isku haya maaha waa mid maskaxda si uga maqanta markaad shaadka ku dhex jirto shaad bisa maskaxda uga jira soo ma jeed nasiya yansa khalaas ilaa nasiya kuma jirin mogta shaadkiibe faacilada qaacidadeeda waa la qaatay maxaaba looga gambanba waa yahay halkaas wuxuu kuugu dhameeyey sagaalkii dulwajaynka ahaa oo aabbihii sheegay afartii kale na horaad u taqaanay weliqa wabiqa waxima iyo wasica waa haani qismiga labeeye oo ah shaad khaalis ah isagu sideedu ka sheegay fii amaaniyata afcaalinu ahday wahiya waria waa dhaxlay yariu waa dhaxla aslu yowriu ma leh iyadu qiyaas waweliye waa u dhowaaday weliyal amra arrinkiiu maamulay waa u dhowaaday waa u gargaaray qofkii inta waa la yidhaahdaa waa weliyal amra arrinkii u maamulay yeliihi yeliihi haadaa salkaa la celina qof waxaan rabaa hurdaaya aan ahayn yeliihi haye hal nin afartaa taag in la isugu tago ma rabo haye haye bal dhinacaan horta fiirina sug haye yeliihi alamraa loo celina ha waa asiibtay ashbaha damiirkaasir kaala loo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 wuxuu ku yidhi waa weliye shaya shaygii u dhowaaday weliyan dhowaasho qaruba yuqaalu daalika sidaasaa la yidhaha qaruba idaa qaruba markuu u dhowaado qaruba mudaariceeda yafculu yaqrubu sax waa runteed waayaha idaa qaruba minhu markuu u dhowaado wa warima aljurxu dhaawicii waa bararay waa facila oo shaad khaalisa ah waayahay yarimu aad leedahay waa bararayo rimu u ahaa asalku yuqaalu daalika sidaasa la intafaqa ida ntafaqa markuu bararo wa warica rajulu ninkiya xalaal miirtay wuu xalaal miirto xaaraantii iyo shubahaadkiiuu ka fogaaday yaricu waa xalaal miranaa asluhu yawricu waracan xalaal miirasho fulaanu waricun aad leedahay fulaanu waricun waa isim faacil ha isku dhihin fulanu waracun waracun waa masder masder maahane mogta xalaal mirasho miya isagu ninku maya waa nin xalaal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 racu waa xalaal mirana luqatan mijeedka luqa xagga luqahaan u sheegay tamyiis muxawal can اlmafcuul asluhu waxakaa siiba weyhi luqata warica yowracu saas aheed asalku xakaa siiba weyhi luqata warica yowracu saasuu ahaa markaasaa inta la xadfaya la yidhi xakaasiiba weyhiya wuxuu sheegay wuxuu sheegay warica yawracu luqata min jihati luqa marka tamiisaana loo keenay ah, tamiisaana loo keenay wa wamiqa shayca shaygiyuu jeclaaday yamiqu yowmiqu waa asal ahaa waa facilo shaad khaalisa ah.